الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع hadda irnay waxa aan hore u soo magacaawno naskhi la yidhaahdo marka naskigii waxaa loo baahan yahay labadii nas in la ogaado inuu midkood midka kale naasikh u yahay marka waxaa lagu ogaan karaa labadii nas inay macnahaan iska hor imaanayaan laakiin laba nas laba nas oo mid kastaba macno gooni ou leeyahay lama dhahayo haadaa naasikhun lilaakhar laakiin waxa weeyaan an ya'tiya nasun biihbaati xukmin wa ya'ti aakharu binafyihi marka waa laba nas oo tacaarud isku samaynay waxaa loo baahan yahay markaan in la ogaado axaduhumaa muta'ahirun can اlaakhar hadday aayad qur-aan tahay iyo haddii xadiid ou yahaybo si loo yiraahdo midkaanaa midkaan nasakhay waa inay taariikhta ku kala dambeeyaan oo la og yahay ayib marka eh, ogaashadaas calaamaad badan bay leedahay sida aan soo sheegnay saas inuu yahay in ay tusiso aayad aayad nasakhday oo la ogyahay anna haadihi alaaya inay ka dambaysa midaan kale inuu xadiid xadiid nasakhay ou midkaan ka dambeeyo in ay culammadii ku ijmaacaan inuu xadiidkaan xadiidkaan kale nasakhay aya ama aayaddan aayadda kale ay nasakhday ama sunnada nebiga ay tusiso aayaddan inay aayaddan kale nasakhday lowlaa sunnatu nabiy aan la garan lahayn marka calaamooyin oo lagu garto naskhiga uu musanifka kaaga hadlaya marka calaamaadka waxaa ka mida uu ku leeyahay inay sunnadii nebiga ay tusiso aayaddan aayadda kale in nasakhday macnaheedii ma aha sunnada nebigaa wax nasakhaysa looma jeedo laakiin sunnada nebigaa waxay tusisay aayadatan inay middaan nasakhayso laakiin musanifka waxaa weeyaan ra'yigiisa sunnada nebiga maba nasakhdabo aaya min kitaab اllahi tacaala ma nasakayso lannahu isku quwo ma aha waataan hore usoo sheegay markaasay haddana sunnadii waxay tusisay um, ay culammadii ku ijmaaceen in ay tahay aayaddan aayadda kale in nasakhay sidii sunnada nebiga calayh الsalatu salaam ay tusisay marka u fiirso wuxuu leeyahay annaasikhu haadaa baabu الnaasikhi wاlmansuuq midkii wax nasakhay iyo midkii la nasakhi uu baab yahay aladii baa midkaasoo tadullu calayhi ay tusinaysa naskigaas assunnatu sunnada nebiga ay naskiga tusisay walijmaacu ijmaacina naski uu tusiyey aayaddii lagama qaadan karo inay aayaddan kala nasakday laakiin sunnada nebigaa tusisay aayaddan inay aayadda nasakday marka miithaalyaalkii asaa ku tusinaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahi wuxuu yidhi kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayran اlwasiyatu lilwaalidayni wاlaqrabiina bilmacruufi xaqan cala اlmuttaqiin kutiba calaykum waxaa ladinku farad yeelay idaa xadara axadukum axadakum axadkiina hadduu u yimaado almowtu hadduu u yimaado in taraka axadkaas hadduu ka tago khayran maal hadduu ka tago waxaa ilaahay idinku waajibiyey alwasiyatu wasiyaa ladinku waajibi wasiyatu naa'ibu lfaacilki kutiba weeyaan macnihii waxay ka dhigan tahay kutiba calaykum waxaa ladinku farad yeelay alwasiyatu inaad dardaarantaan aa ladinku farad yeelay goormay farad idinku tahay idaa xadara axadakum almowtu haddii axadkiina mowt ou u yimaado nin markuu dhimanaa ma ogo laakiin waxaa loo jeedaa idaa xadara axadakum asbaabu lmowt dhimashada markii loo arka ninkaan tii uu ka fagsana inuusan ahayn calaamaad weeyaan markii calaamaadkaas la helo inuu ka fagsadana waa dhici kartaa laakiin ana bixasabi maa yadharu lana oo la yidhaha ninkaan wallahi jiradan way adag tahay waxaa waajib ku ah inuu markaa inuu dardaaran xoolihii qeyb uu ka dardaarmo goormay waajib ku tahay in taraka khayran maal hadduu ka tago ninba aan xoolaba aan haysanin xoolaba niman aan haysanin ninkaas muxuuba dardaarmaa in taraka khayran ashardi ah guryaad leedahay xoolo nool baad leedahay lacag baad leedahay dhul baad leedahay waa xoolo weeyaan gudigeedba ee lacag keligeed ma ah marka xoolahaas haddii aad ka tagtid waxaa waajibe alwasiyatu xoolahaas aad ka tagtid qaybkood inaad dardaarantid lilwaalidayni labadii waalid iyo walaqrabiina qaraabada bilmacruufi shay laysla yaqaana xaqan ee sugan cala almuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya marka maalkii aad ka tagtay qayb ka mid ah lagu yidhi dadka waalidaynta iyo aqrabiinta u dardaaran haddana shaygaas waa inuu ahaado macruuf oo aysan xoolihii oo dhan ayagaas aan la wada siinin dadkii kaloo caruurtii ku dhexli lahay aadan qadinin marka waxa waxaa qayb yar oo macruuf ah waalidaynkii iyo qaraabadii ka sii inta kalena waxaa dhexlaya dadkii adiga ah, aad dhasho caruurtaada iyo wixii lahal marka hadda aayadda waxaan ka qaadanay xukunku waa imaan doonaahe in ay waajib tahay ninkii dhimanayo inuu xoolahu ka taga qayb waalidaynkiisa labadii waalid hooyii aabbo iyo qaraabadiisa inuu u dardaarmo shaygaasna u ahaaday shay macruuf ahoo xadkii aan ka baxsanayn ayib taas waa xugum qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu uri wladiina yutawafawna wladiina raggii yutawafawna la oofsanayo minkum adinka idinka mide eh, oo wayadaruuna aswaajan ee dumaryaalo ama xaasaska tegayo wasiyatan liaswaajihim waxaa lagu waajibiyey wasiyatan dardaaran liaswaajihim dumarka ay ka tegayaan ay u dardaarmaan mataacan ay u dardaarmaan mataac waxa weeyaan gaarsiin xoolo oo qofkaas sabarsiin ah ila gaarsiinayso hayra ikhraajin ayagoo aan la bixinaynin waxaa la leeyahay raggiinaan dumarka qabo markaad dhimanaysaan waxaa idi markaad uu nin kasta dhimanayo u ogaado waxaa waajib ku ah inuu xoolaha qaarkeed ou dardaarmo ou u dardaarmo xaasaskii uu ka tagayo inuu u dardaarmaa waajib ku ah ayib xoolahaasna waa inay ku filnaadaan sanad dhan waa naagtii waagii hore markay ku ciddo tirsan jirtay hal sanad weeyaan markaasaa leeyahay intay ciddada ku jirto in xoolahoo ku filan waa inaad maalkaadi gooni ahaan aad dumarkii aad ka dhimatay aada u dardaarantay hayra ikhraajin ayadoon la bixinaynin fa in kharajna marka hadday baxaan dumarkii naftoodii falaa junaaxa calaykum korkiinna ma aha fii maa facalna waxay sameeyaan dembi idinkama saarno fii anfusihinna nafaftooda oo min macruufin ah hadday intii guriga ka baxaan guriga aabbahooda ciddooda ay degaan ay markaa shukaansi iyo ay bilaabaan wax idinka saaran dembi adinka kumalihdiin adiga haddaadan dhihin gurigaada iiga bax xukumkan waa nasakhan yahay waa noo imaan doonaa markaasaa la yidhi wallaahu casiizun xakiimuu ilaahay yidhi wallaahu casiizun waa allihii awood badan oo wuxuu rabow jidaynayaa haddana xakiimun waa waxaas u jideeyey xikmada ilaahay kama marno wanaag baa idinkugu jiro ayb marka aayaddii hore iyo aayaddan waxa maxalu shaahidka laga leeyahay waxa weeyaan kii horena qofkii dhimanaya labadiisa waalid maalka uu ka dhimanaya qayb ha ugu dardaarmo ninkii dhimanayana dumarka uu ka tegayo xoolo ilaa sanad ku filan ha u dardaarmo dardaarankaas xugumkiisa muxuu yahay mathaabid miya mase xugum mansuukh a waay taasaa laga hadlaya fa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey miiraatha alwaalidayni labadii waalid say wax u dhexli lahaayeen iyo waman warita bacdahumaa ayaga gadaashood wixii wax dhexlay iyo wa macahumaa wixii wax la dhexlayo min alaqrabiina qaraabada ah ilaahay soo dejiyo iyo wa miiraathi zawji ninkii dhexalkiisa oo min zawjatii naagtiisa ou ka dhaxlo iyo wazawjati wa miiraatha zawjati zawjada dhexalkeeda min zawjiha ay ka dhaxsho marka laba xugun baa hadda noo yimiday markii hore waxaa leeyihi labadii waalid iyo qaraabadii ha loo dardaarmo xoolaha qayb waxaan u fahamnay markaas intaas loo dardaarmay mooye wax kale inay lahayn zawjkii dhimanayo waxaa la yidhi zawjadiisa maal ilaa sanad ku filan ha u dardaarmo waxaan u haysanay in intaas mooye inta kale ay lahayn ayadoo saas arrinta ay tahay yaa waxaa soo degay haddana aayaatulmiiraah sidii loo dhexli lahay markaasaa ilaahay wuxuu u sheegay labadii waalid waladkooda say u dhexli lahaayeen waataan soo marno waliaabawayhi likulli waaxidi minhuma sudusu mimaa taraka in kaana lahu walad baa leeydi haddii ninkan uu dhinto oo caruur ka taga labadiisa waalid maalinkii lix marka loo dhigo hal hal qoryaa la siinaa afarta soo hartay caruurtaa iska leh hadday caruur joogin waataan soo marno labadii waalid baa xoolihii qaybsanay zawjkii iyo zawjadii waan soo dhaafno walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna oo zawjkii ninkii maalkii naagtiisi nisow ku leeyahay hadday caruur jirin hadday caruur jiraanna rubcuu ku leeyahay naagtii maalkii ninkeeda waxay ku leedahay rubac hadday caruur jirin haddii caruur jiraanna sideed marka loo dhiga qayboo umanay ku leeyihi saasaa dhaxalkii u soo degay marka macnihii macnihiim waxay noqonaysaa labadii may isku qaadanayaan tii dardaaranka ahayd iyo kii dhaxalka oo gadaalka soo degay mase midkood baa midka kale nasakhay taasaa laga hadlay fa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey markii dardaarankaas kadib miiraatha alwaalidayni labadii waalid say wax u dhexlayaan oon kuu sheegay iyo waman warita bacdahumaa ninkii ay gadaashood wax dhexlaayo waalidaynka naftigood sidii loo dhexli lahay iyo wa macahumaa ayaga ninkii wax la dhexlaayo markii ayga joogin bacdahumaa ayga ma joogaan nin baa dhintay aabba iyo hooye ma laha carruurtiisaa dhexlayso xoole ma laha wa macahumaa wixii ayga markay joogaan la dhexlaayo oo min alaqrabiina ayb ama waxaa la dhihi karaa faanzala allahu miiraatha alwaalidayn iyo waman waria bacdahuma markay xoolahoodii qaataan ayaga intii soo hartay ciddii qaadanayso iyo wa macahumaa ayaga wax wax la dhexlayo faradka la qaybsanayo min alaqrabiina ah waxaa kaloo ilaahay soo dejiyey wa miiraatha zawji zawjkas oo u dhexli lahay min zawjatih iyo wa wa miiraatha zawjati zawjadii oo xaaskiisa u dhexli lahay min zawjiha ninkeeda say u dhexli lahayd ayib marka fakaanat ilaayataani labadii aayadoon soo sheegno kutiba calaykum iyo waladiina yutawaffawnadi muxtamilatayni waxay suuragal u yihiin oy ixtimaali karaan lian tuhbitaa inay sugaan alwasiyata dardaarankii lilwaalidayni labadii waalid iyo walaqrabiina qaraabadii iyo walwasiyata lizawji zawjka oo loo dardaarmo iyo walmiiraatha inay dhexlaan oo maca alwasaaya dardaarankii iyo dhexalka isku darsadaan aayaddan markaan fiirinay iyo aayatulmiiraath markaan fiirinnay mar waxay u eg tahay buu ku leeyahy musanifka in ay markay labadii waalid iyo qaraabadii iyo zawjkii dardaaranka markay ku qaataan haddana dhaxalkii ilaahay u sheegay haddana ha qaateeno saas waay uu eg tahay buu leeyahy musanifka kow oo marka fa bilmiiraathi waalwasaaya waxay wax ku qaadanayaan mar dhaxal iyo mar dardaaran waa qeyb suuragal oo oo ah mid a weeyaan waxay kaloy suuro gashaa wa muxtamilatan waxay ixtimaashaa bian takuuna almawaariidu dhaxalyaalkii aayadda qur-aanka lagu sheegay in ay tahay naasikhatan mid nasakhdoo lilwasaaya dardaarankii la nasakhay ee waxa lagu camalfalaya ay tahay aayaddii dhaxalsiinta ee ay laba meel ku qaadanaynino wasiyadii la nasakhay dardaarankii ay waxba ku qaadanaynin ee dhaxalle ay wax ku qaadanayaan saasna waa suuragal buu ku leeyahay ayib marka falama اxtamalat اlaayataani labadii aayad markay ixtimaashoy suuragal noqotay maa wasafnaa waxaan soo sheegnoo laba weji ay suuragal u noqotay kaana calaa ahli اlcilmi dadkii cilmiga u saaxib ahay waxaa dushooda ah طalabu dilaalati caddayn inay raadiyaan min kitaab اllaahi qur'aankii horta aayad kale in laga raadiyo famaa lam yajiduuhu haddayna helin nasan fii kitaab اllaahi ilaahay kitaabkiisa mas'aladaas inay ku caddahay haddaana la helin alabuuhu way raadiyaanoo fii sunati rasuuli illaah rasuulkii sunnadiisay ka raadiyaan qur-aankii bay ka baareen way ka waayeen sunnada nebiga inay ka raadiyaan waay fain wajaduuhu marka xugumkaas hadday helaan oo labadii suuragalka ahay midkood rajaxay sunnadii nebiga haddii la helo famaa qabiluu waxay aqbalaan can rasuuli illaahi ay ka aqbalaan faqabiluuhu can illaahi facan illaahi qabiluuh ilaahay bay ka aqbaleen waxaa uu sabab e bima iftarada min aacatihi bima ay bisababi maa shay sababtiisa iftarada allaahu calayhim min aacatihi saasay ka dhigan tahay bima iftarada min aacatihi haddii xugunkaas labadaas weji haddii sunnada nebiga inta laga raadiyo midkood ou rajaxdo nebigaa laga qaadanaa ninkii nebiga ka qaatayna fa illaahi qabila ilaahay buu ka aqbalay maxaa yeelay waa bima ftarada ilaahay wuxuu farad yeelo min aacatihi nebiga inuu wuxuu sheega lagu adeeco ayib marka sunnadii aan ka raadino wuxuu leeyahy musanifka wawajadnaa waxaan helnay ahla alfutya dadka jawaabidda ahalka u ah ahla alfutya waxa weeyaan alculamaau اlmukhtasuuna biاlfutya dadka jawaabta xukunka masaa-isha la weydiiyo dadka jawaabta la weydiiyo cilmigeeda u leh yaa wuxuu leeyahy waxaan helnay asiga wuxuu culamadii buu ka warinaya iyo waman xafidnaa canhu ninkaan ka xifdinay alcilma loo jeedaahe oo min ahli اlcilmi waman xafidnaa canhu iyo ninkaan cilmiga ka xifdinoo min ahli اlcilmi ah, waxaan ka helnay min ahli اlcilmi kuwa cilmiga u saaxibkaa ah bilmaqaazi maqaazi waxaa weeyaan jamcu waa meelaha dagaalaha waxaa la yidhaahdaa waa jihaadka oo kale maqaazi gazwa yani duulitaankii weeyaan marka jamcuhaa maqaazi marka dadkaas miisada ay leeyihiin oo musanif u khasisay waxaa weeyaan maadaama ay tatabucayaan nebiga xaalaadkiisu yaa waxay ogaanayaan nusuusta soo degitaankeeda say u kala horayso marka waa loo baahan yahay naskhigaa markii la joogo marka wuxuu leeyahay dadkii ahli futyaa waxaan ka ogaanay iyo waman xafidnaa canhu ninkaan ka xifdinoo min ahlicilmi bilmaqaazi kuwa dadka siirada nebiga raadiya ka mid eh waxaan ka ogaanay oo min qurayshin wagayrihim ah laa yakhtalifuuna ayna isku khilaafaynin fi ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaala inuu yidhi caama alfatxi markii maka la furanay oo sanadkii sideedaad hijrada ay ahayd inuu yidhi aan ka helnay laa wasiyata liwaariثin walaa yuqtalu mu'minu bikaafirin wuxuu leeyahay sanadkii sideedaad waxaa la ogyahay aayaadkan suuraة اlbaqara waa suuraة اlbaqarana min awaa'ili maa nazla fi اlmadiina intaanba kacbadii la wareejinay bay soo degtay marka xadiidka nebiga laa wasiyata liwaariثin fatxu maka oo sanadkii sideedaad hijradii markay ahayd yaa nebigu wuxuu idhi laa wasiyata liwaariث nin wax dhexlayo ilaahay dhaxal u sheegay dardaaran wax kuma qaadan karo saasaa la yidhi ninkiiba ilaahay dhaxal u sheegay waalid ha noqdo walad ha noqdeen ninkiiba ilaahay dhaxal u sheegay dardaaran wax kuma qaadanayo walaa yuqtalu mu'minun bikaafirin nin mu'min mu'minana gaal loo dili maayo nin gaalahoo waddankan dhex joogo hadduu ahaado dimmi ha ahaado nin mucaahad ha ahaado nin laajinime iyo balaayo u yimid ha ahaado nin gargaar iyo waxbaa u yimid ha ahaado haddii nin muslim ou dil looma dilaayo liannahu isku darajo ma ah macnaheedii ma aha in ninkii rabaa iska dila ma aha oo ninkii dowladda markaa meesha ka jirta ay keentay ee ammaan lala soo galay xifdi iyo in la ilaaliyo uu sharcan leeyahay laakiin hadday dhacda nin inuu ku gafo la dhihi maayo ninkan oo dictoorka oo dhakhtarka oo reer ameerikaanka ah ardaygaa yaroo mooryaanka oo dila waa loo dilaa lama dhahay maadaama muslim iyo gaalo ay tahay isku darajo ma ah marka laakiin cuquubad kale waa la marsiin karaa wixii hadba loo garto laakiin dil maya eh. ayb marka nebiga wuxuu yihi caama alfatxi laa wasiyata liwaariin walaa yuqtalu mu'minu bikaafirin waya'hiruunahu way soo guurinayaan dadkaas aan ka maqlanin waxay ka soo guurinayaan caman xafiduu canhu ninkay cilmiga ka xifdiyeen oo minman laquu ninkay la kulmeen ah oo min ahli اlcilmi biاlmaqaazi duulidyaanka ama meelaha lagu duulo kuwa cilmiga u leh ay ka maqleen buu leeyahay ayb markaa musanifku wuxuu leeyahay dadkii ahlulcilmiga ahay iyo ahlulcilmi bilmaqaazi annagan waan ka maqlnay ayagana waxay kasii maqleen dadkaasoo kale ay kasii maqleen ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laga gaaro fa kaana haadaa midkaan wuxuu ahaaday naqla caamatin can caama dad badan oo dad badan ka soo guuriyey yacni waxaa weeyaan waaxid min waaxid ma aha dad badan oo min ahli اlcilmi samicuu ka naasan kaiiriina min ahli اlcilmi can naasin kaiiriina min ahli اlcilmi can الnabiy sala اllahu alayh wasalam ayib fakaana hada naqla caamatin wakaana aqwa wa kaana midkaan wuxuu ahaaday aqwaa midka ka awood badan fii bacdi اlamri mararka qaarkood min naqli waaxidi can waaxidin xadiid bukhaari ama muslim ku jiro xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan oo hal halle laga wariyey inuu ka awood badiyaaba la arkaa buu leeyahay waxaa laga yaabaa naqlu waaxidin can waaxidin asoo xujo ay tahay yaa waxaaba ka fiicnaan kara marka qaarkood naqlu caamatin can caama wuxuu ihi musanifka wakadalika sidaasaan wajadnaa waxaan helnay ahla alcilmi dadka cilmiga u saaxibka mujmiciina calayhi arrintaan ayada inay ku kulansan yihiin hadda musanifka intaasoo dhan wuxuu u samaynayaa cudurkan uu soo wado xadiidkan laa wasiyata liwaarihin binisbati lilimaami shaafici sanad oo nebiga gaarsiiye ma helin xadiidkina waa xadiid mashhuur oo markii magaaladii la dhex galo culamadii dadkii ahlu fudyadii dadkii maqaasida oo dhan way sheegayaan maca daalika imaamu shaafici wuxuu waayey isnaad asiga uu ka bilowda ila nebi u gaarsiiyo oo saxiix ah waa waay marka muxuu xujaysana waxuu leeyahay xadiidkan asiga ah waa xadiid mashhuur ah aniga isnaad yaanba u ahaynin laakiin waxaan u xujaysanayaa naqalahu alcaamatu can alcaama ila اnabiy sala allahu alayh wasalam laakiin aniga daadayadiida ka shaafici isnaad uma haya buu leeyahy ee haddii arrintaas ahaan lahayn xadiidkii buu hore ka sheegi lahay ayib marka xadiidkan asiga hadirtaan tirmidi baa wariyey ibn اljaruud fi kitaabihi اlmuntaqa xadiid oo kitaab صaxiixa weeyaan culamo badan baa warisay xadiidkan oo saxiix weeyaan laakiin imaamu shaafici mutaqadim buu ahaa markuu raadiyey asaaniid gaarsiisana waa waay markuu wax kalow qabta waay buu wuxuu yihi xadiidkan waxaan u daliishanaa nin caalim ah oo xadiidkan soo daliishanaynin ma arkin buu yidhi iyo dadkii ahlu siyarka inay ii sheegeen xadiidkan nebiga inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam caam alfatx oo aan ogahay aayaadkii inuu ka dambeeyo marka laakiin xadiidka sida hadda muxaqiqa uu takhriijka ugu sameeyey xadiid صaxiixa ah weeyaan qaala musanifka wuxuu yihi warawaa bacdu shaamiyiina shaamiyiinta qaarkood waxay wariyeen xadiian xadii oo xadiidkaanay isnaad u dhigeen xadiidkoo laysa aan ka mid ahayn mimaa yuhbituhu ahlu اlxadiidi fiih dadka ahlu xadiidkana ayna sugaynin oo isnaadkii ay u sheegeen isnaad daciif ah weeyaan shaam haddii la yidhahdo macruuf waayo waa waxaa weeyaan baytulmaqdis meeshu ku yaallay lubnaan iyo suuriya filistiin urdun iyo waxaana shaam laisku yidhahdo marka qoladaas wuxuu leeyahay xadiidkaanaan arkay ayagoo isnaadku warinay laakiin isnaadkaas laysa mimaa yuhbitu ahlu lxadiidi fiih dadka xadiidka cilmiga u leh isnaadkii la xujaysan jiray ma aha buu leeyahay maxaa yeelay anna bacda rijaalihi rijaalkiisa qaar ka mid eh majhuuluuna weeyaan majhuul oo aan la aqoonin majhuul waxaa la yidhaahdaa fii musطalaxi اlxadiid man laa yucrafu fiihi jarxu walaa tacdiil aa la yidhaahdaa majhuul marka laba qayb uu kala baxaa majhuul اcayn ninkan waxaa la yidhaha mحamed maala ibnu cuثmaan oo kale waa la yaqaanaa magaciis laakiin daatadiisaba lama yaqaano war magacaan ninka iskale yaawa haddii la yihahdo ninkii lama aqoonsanin waxaa la yidhahdaa majhuul اcayn magaciisa la yaqaanaa laakiin magacaan ninka gooni u lahaay haddii la raad lama garanin majhuul اcaynaa la yihahda ninka kale majhuululxaal baa la yidhaaho magiciisana waa la yaqaanaa daatidiisana waa la gartay laakiin culammadii mucaasiriinta a ah la noolaan jireen markii la weydiiyey war ninkan yaa yaqaan nin fiican oo hiqo oo diintiisa lagu kalsoon yahay miya mase nin daciif oo beenlow aho ama aan xifdigiisa daciif yahay waayo wax sheegaa la waay majhuululxaala la yidhahda ceyntiisa waa la yaqaanaa laakiin xaalkiisa lama yaqaano labadaas labadaas waxay wariyaanba xadiidkooda daciif waa ah. liannuu xadiidka waxaa loo xujaysan karaaye inuu ninka raawiga kastaba inuu hiqo yahay haddii marka hiqa lagu garan waaye la dhihi karin maayo war ninkaan haddaanba la aqoonin waxaa suuragal eh inuu hiqo iska yahayaa suuragale eh, hala qaata lama dhahayo waxaa saas loo leeyahay waxaa weeyaan ixtiyaatan lidiin diintaa loo dadaalay marka majhuul اcayn wاlxaal xadiidkooda waa daciif marka wuxuu leeyahay sanadkii reer shaamiinta ay soo deliishteen waxaa ku dhex jira qaar majhuuliin ah ayib marka eh, waxaa gariib ah alimaam اlbayhaqi oo ninka la yaqaano waxaa la yidhaahdaa nin kasta oo madhab shaafici ku jira lilimaami albayhaqi calayhi xaqun baa la yidhaahda liannahu waxaa lagu leeyahay min kahrati maa baxaa can adilati madhab alimaam ashaafici kutub badan buu leeyahay assunan alkubraa la yidhaahdo oo kulligeed axaadiid ah oo markaana haddana ku wajahan abwaabti fiqhiga waxa uu leeyahay kitaab la yidhaahdo macrifatu اlaathaar oo lilimaam الshaafici wax allaale wuxuu xadiid nebiga ka wari oo dhan isaaniidkeeda iyo xukumkeeda iyo say tahay ugu hadla alasmaa wasifaat maxaan idhaahdaa albacthi wاnnushuur kutub badan uu leeyahay ninkaasaa wuxuu yihi xadiidkan laa wasiyata liwaariثin صaxiixu biisnaadi الshaamiyiin wadaciifu biisnaadi اlxijaaziyiin imaamu shaaficina uu leeyahay asaaniiddii reer shaamiga soo gaartay waa daciif E, ma aha mushkilo ma aha liannahu reer shaamiyiin wax kooban ma ah qaarkii xadiidkan wariyeen oo reer shaamiyiin ka mid ahayd ee imaamu shaafici soo gaaray isnaadkooda majhuul baa ku jira laakiin markii kuwii kale la raadiyey waxaa la arkay in asaaniid saxiixa oo reer shaamiyiin ay ku warinayaan inuu leeyahay marka waxaa weeyaan e, lama dhihi karo cilmiga fulaan imaamu shaafici baaba garawaya xadiidkan oo inuu saxiix yahay imaamulbayhaqiyo laba boqol iyo dhowr sano ka dambeey kayfa yacrifu lama dhahayo cilmiga waxaa weeyaan waa waasic nin kasta ilaahay wuxuu ka siiya buu gaaraya markaasuu imaamu shaafici ori farawaynaahu can الnabiyi waxaan ka warinay farawaynaahu xadiidkan waan warinay can الnabiy salى اllahu alayh wasalam munqaطican xaal uu yahay mid go-an munqaطic waxaa la yidhaahdaa kulu xadiiثi lam yatasil isnaaduh haddiiba isnaadkiisa hal raawi uu ka maqan yahay awalka ahaado aakhirka ahaado dhexda ha ahaado munqaطic baa lagu magacaabaa magacyaal kaleba ha kala yeeshtaan mucdal iyo mursal iyo maxaanku mucallaq iyo haba lahaadaano laakiin kulu maa lam yatasil isnaaduhu fahuwa munqaطic baa la yidhahda ayib marka xadiidka waa kuu sheegi doonaa musanifka wainamaa qabilnaahu waan aqbalnay buu leeyahy xadiidkan asiga bimaa wasaftu bisababi maa wasaftu waxaan kuu soo sifay sababteeda oo min naqli ahli lmaqaazi dadkii maqaasida u saaxiibka ahay uu soo guuriyeen iyo wa ijmaaci alcaammati calayh dadkii caamada ahay oo badnay caamada looma jeeda dadkii waxba aqoonin ijmaaci alcaammati dadkii badnaay oo ku ijmaacay calayhi calaa maa dalla calayhi hada alxadiid wain kunnaa aanba ahaano qad dakarna alxadiida fiihi xadiidkaba aan hore usoo sheegno wactamadnaa aanba ictimaadno calaa ahli lxadiidi wactamadnaa waan ictimaadnay dheh calaa xadiidi ahli lmaqaazi caaman xaal ayin kuwa dhammaan iyo wa ijmaaci innaasi dadkao ku ijmaacayaan xujaysanay xadiidkaba waan iska sheegi doonaa xadiidka waa kana ahbaranaa sufyaan عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث ضعف منقطعا دوكيه مجاهد بن جبر نكا مجاهد بن جرب جبر وتابعي marka maadaama uu taabici yahay ninkii uu ka wariyey oo nebiga gaarsiima sheegi mursal baa والمرسل عند الإمام الشافعي وعند عامة أهل الحديث ضعيف ولذلك إمام مسلم في مقدمة صحيحة حوليا والمرسل عندنا وعند أهل العلم بالأحبار ليس بحجة أنه ليس بحجة حديثك مرسلك dadka annaga uu leeyahay oo muxadisiinta iyo dadka xadiidka eh, ahlulcilmi bilaxbaar annahu laysa bixuja marka imaamu shaafici waa awalu man radda xadiida mursal weeyaan marka maxaa mursalka loo radinayaa maadaama mujaahid taabici ou yahay ninkan meesha ka maqanna ay ou yahay saxaabi saxaabadana kulligood cuduul ay yihiin maxaa mursalka waa daciif loo leeyahay markaasaa waxaa la leeyahay waxaa daciif loo leeyahay mursal sidiisaba waana imaan doonaaye ninkan taabiciga waxaa dhici karto oo mujaahid ee taabici kale oo daciif inuu ka wariyo taabicigaas saxaabi uu ka sii wariyey oo mujaahid markaan ou tuuray ninkii taabiciga ahay oo daciifka iyo kii kale oo saxaabiga ahay labadii isla tuuray haddii la sheegi lahay nin taabici oo daciifa ku jiro lahay xadiidkana daciif uu noqon laha saasaa dhici karta maadaama ixtimaalkaas ou jiro yuraddu bihi lxadiid saasaa la leeyahay ayb marka أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال لا وصية لوارث xadiidka تkriijkiisa hoos baa lagu sheegay musanif wuxuu leeyahay fاstadlalnaa waxaan daliishanay bimaa wasaftum munqaطica xadiidka ema deliishanin buu ku leeyahay xadiidkaas mursalka ema deliishanin liannahu daciif weeyaan laakiin waxaan deliishtay min naqli caamati ahli اlmaqaazi dadkii maqaasida ahalka u ahay badigood can الnabiy ay ka soo guuriyeen inuu yidhi allaa wasiyata liwaariثin marka waxaan u deliishanay faاstadlalnaa bimaa wasaftu على أن المواريث واستدللنا وأن دليشنا بما وصفت على أن المواريث آياتك دحلك أهاي ناسخة إني نسخدي للوصية للوالدين لبدي والد وحلو دردار ما ليري آية الميراث آن نسخدي حديث كاس أنا دليشنين iyo wazawjati zawjo oo wax loo dardaarmo yaan u daliishanay maca alkhabari almunqaطici can الnebi khabarkii go-naay haddaan kusii darsano wixii dadkii ahlulmaqaazi aan ka maqalnay haddana waxaa noo sii awood noo sii gelinaya xadiidkii munqaطica ahaayoo mursalka aan kuu soo sheegay maca alkhabari haddii lagu daro almunqaطici go-naay can الnebi laga wariyo iyo wa ijmaaci alcaammati dadkii caamada oo ku ijmaacay cala alqowli bihi bimaa dakartu waxaan soo sheegay lagu ijmaaco ayb marka musanif wuxuu leeyahay dadkii maqaasida waxay sheegeen iyo xadiidkii munqaica ahay iyo dadkii culammada badigooda ku ijmaacay saddexdaas markaan isku darsannay yaa waxaan u deliishanay inay aayaat اlmiiraaث ay tahay midiina saxday dardaarantii hore loo dardaarmi lahay ayib marka kayfa idan wakadalika qaala wuxuu ihi sidaasaa akharu اlcaamat dadkii badigood sidaasaa yihiin oo ah ina alwasiyata lilaqrabiina mansuuqaة zaa'il farduhaa hadda xadiidka fiiri laa wasiyata liwaariث aayaddan ilaahi wuxuu yidhi alwasiyatu lilwaalidayn walaqrabiin haddaan niraahdo xadiidka aayaddaas waxay tusisay xadiidka laa wasiyata liwaarihin inay aayaat lmiiraat ay nasakhday aayadii wasiyada haddaan yidhaahdo xadiidkii waarith unbuu sheegay qaraabo ma sheegin macnihii marka waxay noqonaysaa inay qaraabadii in loo dardaarmo ay sideeda waajib u taho kutibadii bay soo noqonaysaa ee waxaa la nasakha ay noqonayso dardaarankii labadii waalid loo dardaarmo xadiidka ma dhihin laa wasiyata liwaalidin walaa liaqrabin ma dhihin marka qaraabadii waa laga tuuray xadiidka lama sheegin macnaheedii waxay noqonay wasiyadii qaraabadii sideeda inuu baaqi noqoto musanifku waxau leeyahay haddana waxaan daliishanay culammadii badigoodii inay ku ijmaaceen ana alwasiyata lilaqrabiina qaraabadii loo dardaarmo mansuukatun inay tahay idanti la nasakhay zaa'ilun farduhaa in loo dardaarmo inayna farad ahayn waa bannaan tahay laakiin kutibadii ma aha zaa'ilun farduhaa markuu ku leeyahay faradnimadeed unbaa la nasakhee inay mashruuc tahay jidaysan tahay lama nasakhin ayb idaa kaanuu waarihiina hadday yihiin qaraabadii kuwa wax dhaxlaayo fa bilmiiraahi miiraadka ilaahay u sheegay wax ku dhaxlayaan wain kaanuu qaraabadii hadday yihiin hayra waarihiina kuwan wax dhexlaynin falaysa bifardin waajib ma aha an yuusiya lahum inuu u dardaarmo waajib ma aha laakiin waa u bannaan tahay baa ku jirta ayb marka musanifku wuxuu ka soo qaatay eh, alwasiyatu lilwaalidayn waa mansuuq xadiidkaas musanifka inkastau xadiidka sugnaanin laakiin annaga agteenna waqtiga alxaali waa haabit xadiidkaas oo asaaniid صaxiixa ah bkutub mutacadida ayaa isku soo arooray ayib wuxau leeyahay waxaa lamid isli waalidka looma dardaarmi kara loo yidhi waalidka ma banaano hadduuba wax dhexlayo in loo dardaaramo maba banaanaba laakiin qaraabadii in loo dardaarmo waajib ma ah laakiin in loo dardaarmay leeyihiin hadday wax dhexlaynin waayo hadday wax dhexlayaanne laa wasiyata liwaarihin ay soo gelayaanoo wax kuma jiraan markaas ayib musanifku waxau leeyahay ilaa ana taawuusan ninka طاawuس la yihaahdo طاawuس iبn kaysan alyamani طاawuس waa nin imaam oo taabici kabiir ah saعيid iبn jubayr iyo eh, maxaan ku ihahdaa mujaahid iبn jabr iyo saعيid iبn محamed iبn sirin ragga waaweynoo taabiciinta ahoo kaثiir min الصaxaaba la kulmay ka yihiin طaawuس wuxuu ka yahay talaamiida ibnu cabaas gooni ahaan wax ugu barata buu ka yahay marka طaawusa wuxuu yidhi wa macahu qaliilu min alculamaa qaaluu waxay yidhaahdeen nusikat اlwasiyatu liwaalidayn dardaarankii labadii waalid ha loo dardaarma la yidhi waa la nasakhay oo waxaa na tusiyey xadiid laa wasiyata liwaalid laakiin wuxuu leeyahay wahabatat wasiyadii way sugnaatay lilqaraabati bay u sugnaatay gayri اlwaariثiina aan waxba dhexlaynin qaraabadii aan wax dhexlaynin ay u sugnaatay hadda ka soo qaada maalan adeerkaa oo kalaa joog nin baa dhintay aabba kama tegin wuxuu ka tegay gabadhiisa iyo hooyadiis iyo adeerkiis hooyadii sudus bay qaadanay liwujuudi اlfarci اlwaariث gabadhi ay qaadanayn liannahaa waaxida adeerkiina baqiyatulmaal buu qaadanaha casabuu ku qaadanaha marka waana qaraabo waana dhaxlay kaas kuma jiro marka laakiin undur wiil nin baa dhintay wiil buu ka tegey xoolihii o dhan wiilkiiaa qaatay adeerkiis qaraabo waa waxna ma dhaxlayn markaan liannahu alcamu maxjuubun biibni lwaaridi gabar wax ma xijaabi kara ayib marka wuxuu leeyahay وhabatat اlwasiyaةu lilqaraabaةi غayr اlwaariثiina qaraabadii aan wax dhexlaynin waa u sugnaatay faman awsaa hadalkii waxaa sii socda طaawuus faman awsaa ninkii dardaarmo ligayri qaraabati niman qaraabe ahayn lam yajuz ma banaano waa qowlkii طaawuus طaawuus wuxuu leeyahay horta laba waalid looma dardaarmi karo waa la nasax qaraabadana laba u kala saaray haddii qaraabo wax dhexlaysa ay tahay adeerkiin kuu sheegay weeyaane asigana laa wasiyatale waaris inuu soo gala waxba dhexlay laakiin qaraabo haddii uu yahay dhaxalkiina laga xijaabo in loo dardaarmaa waajiba hadduusan qaraabo ahaynna maba loo dardaarmi karo daawuusa saas qabo wa macahu qaliilu min alculamaa ayb marka musanifku undur falama اxtamalat ilaayatu aayadda markay ixtimaashay oy suuragal noqotay maa dahaba ilayhi طaawuus طaawuus wuxuu u tegey aayadda markaan fiirin haddayna diidaynay suuragal tahay oo ah markaas min ana alwasiyata wasiyadii lilqaraabati loo dardaarmo haabitatun ay tahay mid sugan id lam yakun ma ahaanin buu leeyahay waxaas taawuus qolkii qowlkiisa suuragal u noqday qaraabada lam yakun ma ahaanin fii khabari ahli اlcilmi bilmaqaazi dadka maqaazida ku cilmi leh khabarkooda kuma sugno ilaa ana الnabiya qaala inuu yidhi laa wasiyata liwaarihin oo qaraabo lama sheegin marka qaraabadii aayaddii siday sheegtay ku ay ku baaqi ahaanaysaa macnihi saas waa markay arrinta saas suuragal ay tahay oo hadalkuu taawuus sheegay ay hadal maqbuul ah oo suuragal oo aayadda ay tusin karta ay tahay wajaba cindanaa annaga agteena waxaa waajib ah calaa ahli اlcilmi dadka cilmiga oo saaxiibka waxaa waajib ku ah طalabu dilaalati in haddana caddayn la raadiyo calىa khilaafi maa qaala taawuus imaamkaas taawuus wuxuu yidhi wax khilaafsan wax tusina ina raadino aw muwaafaqatii wax waafaqaayo inaan raadino maadaama taawuus ou culammadii khilaafay qaarna ay la jiraan dadkii badnaayna ay yidhaahdeen alwasiyatu alqaraabu waa mansuuq zaa'ilun farduhaa oo mashruuceedana ha iska ahtee laakiin fard ma ay yidhaahdeen aayaadkii iyo nusuustina ay labadaba diidaynin waa inaan daliil kala raadinnaa saan taawuus ama ku khilaafno ama aan ugu waafaqno ayb markaasuu le fawajadnaa waxaan helnay rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa xakama inuu xukmiyey fii sittati mamluukiina lix addoon kaanuu lirajulin rajul yani u sugnaado rajul uu lahaa rajulkoo laa maala lahum maal aan lahayn maalkoo kayruhum ayaga aan ahayn lix addoon buu lahay marka fa actaqahum rajulkii waa xuray lixdoodii cinda almowti markay dhimanayeen buu lixdoodii markuu dhimanay buu lixdoodii xuray ayib hadda fiiri markaan nin baa dhintay lix addoon buu lahay marka u dhiman rabo wuxuu uri lixdoodiiba xurun liwajhi illaahi baatihi horena waxaan ku soo dhaafnay nusuusta waa ina qaarba qaar xasuusataaye haddii xoolo aad ka dhimanaysid addoomanka xoolo laleeyaho la iibinoo la gedi kara weeyaane inaan la dhaafi karin saddex marka loo dhigo hal qayb ina dardaarankii aan laga badi karin marka ninkaan xoolahuu lahaayo oo dhan oo lixdii ah wada xoray marka nebiga muxuu sameeyey fajaza'ahum الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam halaaثata أجزاء nebiga saddexuu u qaybiyey laba meeluu taaji labana meel labana meel lixdii saasuu u qaybiyey ayib faactaqa اثنayni laba waa xuray wa araqa arbacatan afarna waa addoomiyey waxaa la yidhi ninkaa xorayskiisa wax ma ka jiraan liأnna alwasiyata biakara min الثuluثi laa yajuus marka lix maxaa thuluث u ah labo lix waxaa thuluث u ah labo markaasaan waxaa loo sameeyey laba labaa lagala dhigay gebigood marka waa nebigu waa uu qoryo riday aqraca baynahum labadii qorigii ay ku soo baxday yaa la xuray afartii kale addoommana tiina lidi waa laydin dhaxlaya ayib xadiidka naskiisa waa kana akhbaranaa bidaalika saas waxaa noo warramay cabdulwahaab waa ninkii haqafiga ahay can ayuub aلsikhtiyaani weeyaan can abi qilaabata can abi lmuhallab can cimraan bni xusayni can الnabiy salى اllahu alayh wasalam yaعni can الnabiy salى اllahu alayh wasalam bilmatni aladi taqadama dikruh lafdiga musanifka hadda xadiidka lafdigiisa ma sheegin laakiin macnihiisi buu kuu soo hormariyey isnaadkaasaan waxaan ku wariyey macnihii noo soo hormaray haddaad rabtid xadiidkana lafdigiisa waa kanaa fiiri musanifka siduu kitaabkiisa oo ku sheegay ikhtilaafu اlxadiid ama ama kitaabkiisa alumi lilimaam الshaafiعي wuxuu ihi أخbaranaa cabdالwahaab can أyuub can abi qilaaba can abi اlmuhalib can imraan ibni xusein ana rajula min alansaari nin oo ansaarta ka mid awsaa cinda mowtihi markuu dhimanayo wuxuu dardaarmay faactaqa sittata mamaalik waa kan xaashiyada hoose ku taalla safxada arba mia arbaa wa arbaciin hoosteeda xaashiyada hoose fa actaqa sittata mamaalik lix addoonou xuray laysa lahu maalun gayruhum maal ayaga aan ayaga aan ahayna ma laha aw qaala raawi wuxuu ri actaqa cinda mowtihi sittata mamaalik laysa lahu shayun gayruhum fabalaga dalika الnabiya salى اllahu alيه wasalam nebiguu gaaray faqaala nabiga fiihi fii ma taqadama qowla shadiida nebiga aad buu kaga carooday uma dacaahum nebiga waa u yeeray fajaza'ahum ثalaaثaةa أجزاء saddex qaybuu u qaybiyey faaqraca baynahum markaas waa kaas waa u qori tuuray faactaqa itnayni labuu xureeyey wa araqa arbacatan afarna waa addoonnimadooduu ku baaqi yeelay marka hadda xadiidkan haddii anigii adiga maanta dhan aan akri lahayn ma garan lahayn xadiidkan sida taawuus loogu radiyo ama loogu waafaqo wax ku dhex jira laakiin musanifka suu ugu soo dhex saaraya fiiri wuxuu leeyahy qaala wuxuu yihi imaamu shaafici fakaanat waxay ahaatay fakaanat waxay ahaatay dilaalatu sunnati sunnada tusitaankeeda fii xadiidi cimraan ibni xusayn bayinatan mid cad bay ahaatay oo maxay ku caddahay bianna rasuula allahi ilaahi rasuulkiisa anzala cidqahu inuu dejiyey xurayntooda fi lmaradi la xoreeyo wasiyatan dardaaran buu ka soo qaaday ninkii markuu xoreeyey ninka hadduu dhimanayo xoolihiisa kuma tasarufi karo akar min athuluth ama waa dardaarmay dhe ama si kale iska sheeg waxaad rabtid isku mid lee weeyaan marka anzala jacala cidqahum fi lmaradi wasiyati ayib marka horta waxaa leeyahay xurayntii nebigu wuxuu ka soo qaaday inay yihiin dardaaran oo wasiyo inay tahay wasiyadii marka xukunkeediina saddex marka loo dhiga hal qayba ma dhaafi karto wabitaali saddexdii labaa laga lixdii labaa laga xuray markaasuu imaam shaafici uri waladii actaqahum ninka xurayne rajulu min alcarabi weeyaan liannahu xadiidka waxay ahayd ana rajula min alansaar ansaartana waxa weeyaan asalkoodii yeman ay ka yimideen oo aws iyo khasraj bay u qaybsamaan asalkoodina saduma'rab markuu dhacay bay qabla aljaa ayaama aljaahiliya ka soo guureen madiina soo degeen walidaalika aslu lansaari min alyaman kow marka ninka xuray nin carab ou ahay buuri waalcarabiyu ninka carabiga ene inamaa yamliku wuxuu hantaa man laa qaraabata baynahu wa baynahu nin asiga iyo ayaga uusan qaraabo u dhaxaynin oo min alcajami ah yacni wuxuu rabaa inuu yidhaha dadkaas uu ninkaas xuray qaraabo kama dhaxayn liannahu nin qaraabadiisaba adoonnimo kuma haysanayo ma adeerkaa iyo meed addoonsanaysa qaraabo kuma haysanayo marka musanifka uu yiriyey wاlcarabiyu inamaa yamliku wuxuu hantaa man laa qaraabata baynahu wa baynahu ninkay asiga iyo asiga aysan u dhaxayn qaraabo oo min alcajami cajam shardi ma ah carabtu way is adoonsataa bal haddii ninka uu yidhaahdo waktigii nabiga calayh الsalaatu wasalaam uu dagaalaha geli jiray fii jaziirati اlcarab lay ahayd dagaalaha waxa u dhacay nebiga kama bixin jaziirat اlcarab ee cumar bn khadaab wamaa bacdahu iyo abubakrin baa ka saaray dagaalka marka dadkii lala dagaalamay nebiga oo la addoonsan jiray carabay ahaayeen marka la dhihi kari maayo nin carabi carabi kale ma addoonsanayo taas sax ma ah ee addoonsiga waxaa keeno ninkan hadduu gaalnimo lagu soo qabto haddaanan la dilin sharcan waa addoon buu noqonayaa asalkiisa quraysh hadduu rabana ha noqdo hadduu rabdo addoon oo madow ha noqdo wuxuu ahaado qiimo ma laha alcibra bikownihi ukida min alxarbi yaa laga hadlayaa keli a taas weeyaan marka qowl shaafici laakiin min baab waxaa weeyaan inuu kuu tusiyo laakiin xaqiiqo waxaa weeyaa nin qaraabadiisa ma milkinay sax waayo waxaan ka fahamnay ulajeedada ninkaas iyo kuwa lalahay wax qaraaba kama dhaxaynin kow marka fa faajaaza الnabiyu nabiga waxau baneeyey lahum ayaga alwasiyata wasiyadii buu u baneeyey ayb horta waxay noqonaysaa markaas haddii nimankii aan idhaa ninkaan qaraaba kama dhaxayso qowlkii taawuus waxaa lagu jibinayaa ou yidhi ninan qaraabeen in loo dardaarmo ma banaana tii ahayd waa maxaa yeelay lixdii laba ka mid ee markay xoroobeen waxay la mid tahay adoo xoolihii ku xoroobeen adoo maalkii ninkan tarikada laga siiyey la mid tahay marka waxaa meesha ka baxay qowlu taawuus ana alwasiyata ligayri اlqaraabati lam tajus ou yidhi meeshay ka baxay maxaa yeelay labadaas nin way xuruubeen qaraabana ma aheen tarikadiina laga xuray taas horta min xayثu الraddi calىa taawuus min hada اlwajhi waadix weeyaan qaraabadii marka meesheeda undur haddana fadalla dalika midkaas wuxuu tusiyey calىa ana alwasiyata dardaaranka low kaanat hadday tahay tabطulu tii burayso ligayri qaraabatin qaraabo waxaan ahayn haddii loo dardaarmo hadday burayso batalat way buri laheed lilcabiidi almuctaqayni almuctaqiina lilcabiidi almuctaqiina addoomankii la xoreey o dhanay ka wada buri laheed wax xoroobi lahay malah liannahum laysuu ma aha biqaraabatin kuwa qaraaba lilmuctiqin ninka wax xoreey qaraabo uma ah marka waxaa la dhihi lahay qaraabo waxaan ahayn looma bardardaarmi karo lixdaanin iyo ninkaan dhintayna wax qaraabo kama dhexayso marka wax xoroobaaye male ala dhihi lahay laakiin markii la yidhi wasiyadii way bannaan tahay laakiin ulus ay ka badanin laba lixdi ka mida ah ha xorowda markii layidhi waxaan ogaanay in wasiya lilqaraabati wa gayri lqaraaba inay bannaan tahay taasaan ka soo qaadanay buu leeyahy ayib wadalla dalika midkaas wuxuu tusiyey calaa an laa wasiyata limayitin nin mayid ah in loo inuu lahayn dheh allaa wasiyata dardaaran inuusan lahayn limayiti nin mayid ou dardaarmo ilaa fii huluثi maalihi maalkiisa marka saddex loo dhiga qayb ka mid maahin wadalla dalika midkaas wuxuu tusiyey calaa an yuradda in la celiyo maa jaawaza hulutha saddexdii qayb qayb ka mida wixii dhaafo in la burinaayo fi lwasiyati ay tusisay maxaa yeele nebiga ma dhihin lixdiina xuratiin ma dhihin laakiin intii oo suuragalkeedo saddex marka loo dhiga qayb ka mid ahayd umbaa la ansixiyey ayb waxaan kaloon ka qaadanay wa calaa ibطaali اlistiscaa'i wa ihbaati اlqasmi wاlqurcati hadda waxaa weeyaan faa'ida calaa qaaricati ariiq waxaa la yidhaahdo faa'ide iska hadda aan qasad loo lahayn oo la iska weeyaan musanifka maadaama uu xadiidan agmaray yuu faa'iidka ugu tuura wuxuu leeyahay wa calaa alabi listiscaa calaa ibطaali alistiscaa dheh waxaa weeyaan shaqadii isku xurayntii aayay yaalla buri baan leeyahay shaqadii isku xoraynteedi shaqo isku xoraynta macnaheeda maxaa waa ah? nebiga ma dhihin intiinaan lixda ah oo ladiin xuray nin kastaba wuxuu ka xuraysan yahay thuluth ma dhihin nin kastaba laba qaybna addoonuu ka yahay hal qaybna waa laga xuray oo loo qaybiyo maalkii uludka ahay meeshii laba laga dhigi lahay ma dhihin nis nis nabiga yani ululua nin kasta xor ka yahay marka saas hadday noqoto waxay noqon lahayd nin kasta inuu dadaalo addoomanka ka mid ah inuu iibsado labadii qaybow addoonta ka ahay inuu shaqaysto qaybkan xor uu ku yahay inuu ku shaqaysto oo qaybka kale uu ku daafaco sees ku shaqaysanaya maalintan hadduu soddon shilin soo shaqaysto soddonkii saddexaa loo qaybinaa toban asaa iskale liannahu jaanibkii ou xurka ka ahay baa ku shaqeeyey labaatanka soo hartayne ninkii iska lahay bay aadaysaa liannahu addoonnimay ku baaqa yihiin tobankaana inuu aruuriyo ou intiisa kale isku xureeyo aa waajib lehayd marka wax istiscaa la ma jira istiscaa waxaa weeyaan addoonkii ninkii qayb ka xoreeyo qaybtis xurka ku ahay uu qaybtii kale ku raadiyo laakiin addoon hadduu yahay maalkuu soo uu soo shaqeeyo dhan kulligiis lisayidiiba iskale ma isxorayn karo marka istiscaa sidaasaa la yidhahda marka inay istiscaa jirin waxaa nooga daliil ah nebiga inuu qurca u sameeyey ee ma dhihi nin kastaba saddex marka loo dhigo qaybu xur ku yahay qaybtaas xurta ku yahay ha ku shaqaystee labada qayb ha iibsada ma dhihin saasay tahay macnaha baynamaa hadda waxaa macruufka ee madhab limaam الshaafiعي mutaahiriinta minhaajka oo kale waxuu qabaa haddii adiga addoon isla leedihiin oo adiga nis aada xoraysid addoonkaadi ka mid ah cataqa calayka alcabdu wa calayka an tadfaca lishariikika nisfa maa nicabdi nisfa alqiima waa qadiya macruufa marka nooc min alistiscaa weeyaan hadda markaad u fiiriso saasay leeyihin oo addoonkaas niska marka laga xoreeyo yastascaa baqiyatuhu ilaa baqiyati jismihi waa markaa waa wada xoraysma saasay qabaan hadda madhabta shaaficiga oo minhaajka sidaasaa ku qoran marka laa adri yani kayfa alitifaaq hal hada huwa صaxiix fi lmadhab o غayru ayb wa ihbaati اlqasmi iyo qaybinta oo la sugo qasbiga waxaa weeyaan lixdi qufood oo saddex meel loo qaybiyo iyo wlqurcati wa ihbaati alqurca inay qurcada ay tahay xugum sharci ah yacni nebiga hadduu intuu qaybi lahay labo iyo labo iyo labo ou dhihi lahay labadiinaana xor eh waa nebi yuuxa ilaahay wax ka daba hadli kara ma laha laakiin dadkii ummadii wax loo jiidaya la raba haddii saas la dhihi lahay ninkii qaadiga ahay labaduu jeclaadaa iska qoreey caadilnimadii baa meeshii ka maqan laakiin markii loo qori tuuro labadii soo baxdo inay nasiibkooda ku helaan bay daliil u tahay oo cidna aan xumaynin ayb marka waxaan ka qaadanay u leeyahy musanifka waa batalat wasiyat lwaalidayni hadalkii markaad isku soo duubduubtid waalidayn loo dardaarmo waa burtay maxaa yeelay ilaaha waxay liannahumaa waarihaani laba wax dhaxasho waayo wa habata inay wax dhexlaanna waa sugnaatay in dardaaran ay wax ku qaataanna waa loo diiday saasaa laleeyahay marka waman awsaa ninkii dardaarmo ninkuu u dardaarmo lahu lishaksi almayitu mayidkii ninkuu wax u dardaarmo oo min qaraabatin iyo wagayrihim qaraaba iyo qaraabo kayrkoodo jaazat اlwasiyatu hadalkiyaa la soo aruurinaya haddii ninkii mayidka ahay oo wax u dardaarmo qof qaraabo ah ama aan qaraabo ahayn in loo dardaarmo waa bannaan tahay waajibsa ma aha jaazat alwasiya laakin laysa bifardin laakiin goorma in qaraabo loo dardaarmo ay bannaan tahay idaa lam yakun waariثan mid wax dhelaa haduusan hadduu wax dhelana falaa wasiyata liwaari musanifku wuxuu ihi wa axabu ilaya waxaa iigu fiicnaan badan low awsaa liqaraabati qaraabadiisu inuu wax u dardaarmo way fiican tahay buuri ilaahay maadaama uu yiriyey eh, alwasiyatu lilwaalidayn wاlaqrabiina qaraabadii wax bixiyana nas owna ku soo aroorin ee ay tahay ijtihaad ay tahay walowba ay waajibku ahaanin qaraabadaada in wax u dardaarantide laakiin waxaan jeclahay inuu qaraabadii wax ugu dardaarmo oo dadkii wax dhexlay ay ku jirin kuwa wax dhexlaayana ilaahay soo wax dhexal u siiyey taas waxay daliil u tahay eh, sidaan hore u sheegnay soomaalida waxyaalaha ay khaladka ku gashay waxaa ka mid ah ninkii markuu dhimanayo inuu caruurtiisi owra adiga gurigaasaan ku sii adiga intaasoo geel e qaado adiga intaasoo lacagaan ku sii gabadhaan wax meesha kuma laha waxyaalahaas waxa weeyaan in dadka loogu dido qofkii dhimanay tawfiiq xumo ku dhintay noqonaysa liannahu aakhiru laxda inaad ilaahay caasiso waa foolxun tahay marka macnaheedu waxaa weeyaan aayaadkan oo wax lagu dhaxlo ilaahay baa soo dejiyey marka waxaad tidhaahdaa carruurtaada waxaad ku adkaysaa war markaan dhinto waxaan ka tegay ilaahay dhaxalkiisa uu soo dejiyey siday tahay u qaybsada intaasaa u fiican adigana aada qoortaada kaga bixisid ilaahay asaa yaqaano ninka nafciga ku habboon ee ninka kale asaana abuurtay taas marka waa in laga digtoonaada wailaa aayaadkii qur-aanka meen habeenii maalin in la akriyo markii in lagu camal falo dhaxalkii la rabayna aad tidhaahd anigaa dardaarmo macnaheedu waxay tahay ilaahay anaa ka aqaan sida wax loo qaybsaday u habboon tahay saasay macnaheedii tahay xaqiiqa ahaanta haddii ilaahay soo u qaybiye aad diiday macnaheedii waxaa waaye